noqnoqdaa waa aragteenoo aadamuhu iyo basharku khaasatan alcarab fi ljaahiliyata wa fi lislaam way ku noqnoqon jireen beydka ilaahay marka luqatan waa alqasdu ama waa ataradudu calaa shay intu waa la yidhaahdaa ama istilaaxana curfan waa qasdu beyt illaahi alxaraam oo kacbada ah iyo masjid alxaraam loo qasto linusuki camal cumra ama xaja loogu qastaa la yidhaahdaa arkaan buu leeyahay xajku arkaantiisu inta eh, laysku waafaqsan yaha waa afar waa alixraam inaad xidhato xajga rugniga labaadna waa alwuquufu bicarafa carafo la istaago rugniga saddexaadna waa awaafu lifaada awaafka loo yaqaano eh, maalinka tobnaad aad samaysaan eh, rugniga afraadna waa asacyu bayna saba walmarwa arkaantiisu waa intaas wixii mutafaqa shuruudu wujuubi اlxaji waa afar sida loo badan yahay qofku waa inuu muslim yahay oo xajku wuxuu ku waajibaa qof muslima shardiga labaadna waa inuu mukalaf yahay ruuxu oo maxaa loo jeedaa baaliq caaqil ah. baaliq caaqila ah waa inuu ruuxu yahay rugniga afraad ee saddexaad cafwan waa alxuriya alxuriya qofku waa inuu xor yahay oo madax bannaan yahay bimacnaa addoommadu xajka kuma waajibo haddayse la yimaadaan waa ka asaxayaa sida sabigoo kale rugniga shardiga afraad waa alistitaaca awoodid la awoodo xajka xagga badanka iyo xagga sahayda iyo xagga jidhka amnigiisaba intuba marka ruuxa asagu jidhkii awood leh oo lixdii lixad u fayoog yahay oo wax qabsan karo safri kara waa inuu ruuxu yahay sahaydiisana heli kara afartaasa marka shuruudu wujuubi ah alislaamu wاltakliifu wاlxuriyatu wاlistitaaca istiaacada meesheeda ayay wadaadaha qaarkood geliyaan shardi shanaad ay ka falliidhaan ama ay hoosgeliyaanoo wujuudu maxramin maxram haweeney hadday xajinayso waa in maxram ay hesho baa shardi hadday weydana waxaa laga soo qaadaya inaysan awoodin xajkii bay leeyihiin waa masala khilaafiya hadda ka horna waynu tilmaannay fii bacdi اlkutub wayna iman doontaa insha allahu tacaala sida sawaabkaana waa inuun maxramku ahayn shari lisixati waliwujuub ilxaj u shari ahayn baa shari ah yaa sax ah xajku de inuu yahay rugni min arkaan اlislaam waa masale aan muran lahayn rugni min arkaan اlislaam inuu yahay waa masale ijmaaciya muranna taa kama jiro inuu ku waajibahayo qofka mukalafka mustaiicana si guudna waa masale ijmaaciya inuu sanadkii hal mar waajibahayana waa masala ijmaaciya uusan soo noqnoqonayn saddexdaa qodobba waa masaa'il ay muslimiintu idaylkeed isku raacsan yihin muran uusan ka jirin goormaa la waajib yeelay muran badan baa ka jira wadaadda waxay sheegeen qabla alhijra baa la waajib yeelay waana qowl hariib ah ay u badan tahay in shay mala lagu dhisay sida loo badanya waa inuu bacd alhijra ahaa bacd alhijra hadduu yahay sanadka shanaad baa la waajib yeelay qolyaa yidhi qolyada sanadkii lixaad bay sheegeen qolyo toddobaad iyo sideedaad bay sheegeen qolyana sagaal iyo toban bay sheegeen ra'yiga xooga badan waa labadaas sano midkood inuu ahaa sanadka tobnaad ee hijrada ama kii sagaalaad ee hijrada sida raajixaana inuu sanadkii sagaalaad ee hijrada ahaa ayaa xoog badan min xaytu dalaa'il walqaraa'in marka la fiiriyo aqrabku marka waa un saddexda labada qowl weey sida aqrabka labada qowl weey oo ah sagaalaad ama tobnaad haddii laga tagana shanaad iyo lixaad oo shaaficiyadu rajaxaan iyo wadaadaha qaba xajku wuxuu ku waajibaya calaa taraakhi markaad meel masale fiiriso waxaa laisku hayaa xajku ha waajibo qofka muslimkana ha ku waajibee ma in dhaqsi iyo degdeg loo sameeyaa waajib ah mise isagoo anoo awoodi kara saayidina heli kara waddaduna ay nabad tahay baan dib iskaga dhigan karaa dib iskaga dhigan kara oon xilli kale dib ugu dhigi kara khilaafkaa waa jiraa shaaficiyadu dadka la halmaala waxay dhaheen xajku waa waajib cala taraakhi dib baa la iskaga dhigan karaa adoo awoodi kara ilaa aad ka gaadhaysa heer aad tidhaahdo maanta haddaad dib u dhigto dib dambe ma xajiyi doontid maanta haddaad dib u dhigto dib dambe ma xajiyi doonta hadday noqoto markaa waajib buu noqonaya sanadka inaad xajido saasay leeyihiin xanaabiladii darka la halmaarana waxay leeyihiin yajib cala alfowr si degdega ayuu ku waajib maalinkaad awood hesho ilaahayna ku nabad yeelo dhaqaalihiisaa inaad hesho inaad xajidaa waajib kugu sanadkana ma baaqan kartid oo qolyaha odhanhaya way xajka waxaa la waajib yeela sanadkii sagaalaad ama tobnaad qolyaha odhanaya waa wuxuu ku waajibaa si aan degdeg ahayn waxay leeyihiin waxaa la waajib yeelay lixaad iyo shanaadoo sanadka hijrada marka saasay isku maandhaafsan yihiin xajku waa shay barakaysan waa camal islaami ah filjaahiliya la samayn jiray waxay sheegeen culummada taarikhda siyarka in ilaahay subxaanahu wataala nabi uusan soo dirin min abina aadam ilaa muxamadin calayhim asalaam nabi aan xajiyin ma jiro ilaa hud wa saalix ibnu isxaaq baa fisiir asagoo ku sheegoo yidhi nebi huud iyo nabi saalix inay soo xajiyeen weli ma hayno laakiin taariikh ahaan waxaan ku haynaa iyo naqli min abina aadam calayhi salaatu wasalaam ilaa nebiylaahi muxamed inay soo xajiyi jireen aaaar badan ba macnaha ku timid laakiin waxaa asagii mutafaq ah oon muran lahayn kullu nebiyin bucia bacda ibraahim annahu xaja nabi walboo la soo diray bacda nabiylahi ibraahim waadin fi naasi bilxaji sidii loo yidhi nabi ka baaqday muuse soo xajiyey ciise xajiyey ambiyadii ka farcantay badnaydee kumaankumka ahaydee ka farcantay nabiyulaahi ibraahim ayaa soo xajiyey marka xajku sidaas wey fadaaishiisa iyo khayrkiisa iyo barakadiisa muslim baa adilo badan u keeni doona hadda waxaynu ku bilaabaynaa baabka ee u horeeyo baaba maa yubaaxu lilmuxrimi waxa loo banneeyey qofka muxrimka xajiyey bixajin xaj xaramaday xidhay aw cumratin cumro xidhay qofka cumro soo xidhay ama xaj soo xidhay waxa u bannaana dhar ahaan uu xidhan karo ama cadar ahaan iyo dukaan uu isticmaal wamaa laa yubaaxu waxaan loo bannaynin wa bayaan taxriimi tiibi calayhi iyo in la caddeeyo udugu iyo carabtu inay xaaraan ka tahay qofka xaajiga ama muctamirka ah xadaثna yaxya bnu yaxya qaala qarأtu calى maliki can naaficin cali bni cumar radi allahu tacala canhuma ana rajula ninbaa sa'la rasuul allah rasuulka ilaahi weydiiyey faqaala fii su'aalihi wey su-aashiisa wuxuu yidhi maa yalbasu اlmuxrimu min aلhiyaab nabi allow qofka muxrimka xaj xidhay ama cumro xidhay dharka muxuu ka xidhanaya maa yalbasu اlmuxrimu min ahiyaab faqaala rasuulu اllahi salى اllahu calayh wali wasalam nabigu wuxuu laa talbasu ha xidhanina alqumusa qamiisyaha shaararka iyo qamiiska waxa hadday carabtu thowbka yidhaahdaan inagu had qamiiska u naqaana ama shaarka aad tidhaahdaan ama shulungaha la yidhaahdo eed hadda wada qabtaan lama xidhan karo iyo walaal camaa'ima cimaamadda cimaamadaanha madaxa duubanina lafaa'ifiya ku duuba wala saraawiilaad sarwaalna yaan la xidhanin luungaha bahalka loo yaqaano eed hadda xidhataan ee lagu xaragoodo adna lama ogolo walalbanaanisa jamcu burnusin koofiyadda madaxa la gashado weeye qalunsoo weyn oo dheer weeye ma ahee eh, qamiiska koofiyadala weeye qolyaan maqaaribadu iyo jazaarintu ay xidhaanoo kalena waa la sheega walal khifaafa khufkana xidhanina sokoska iyo khufka iyo jawaaribtana iyaguna xidhanina jamcu khufin ilaa axadun axad mooyeen laa yajidu aan helin anna calayna kabaan helin qof kaba waaye mooyeen oo qofkii kaba waaye muxuu samayn fayalbasu lkhufayn laba khuf buu xidhanayaa walyaqطachumaa haka gooyo haka jara labada khuf asfala meel wax ka hooseeya meel kacbayn aan qawyada ama odaykaboysta waxaad tidhaahdaanba walaa talbasuu ha xidhanina muslimiinay min athiyaabi dharka xaggiisa shayin shay masahu uu taabtay azacfaranu zacfaranku uu taabtay zacfaranka guudana aragteen hadda aad cabtaanba barhkiin cuntadan lagu darsaday bariiska iyo iyo waalwarsu <clears throat> ama huruud ay taabatay huruud ay taabatay huruudan haywaanku marsadaan idinkuna haddaad cabtaan kurkumka u taqaanaan suma garanaysaan geeda kurkumka la yidhaahde xididkiisa iyo laantiisa u egtahay sanjibiisha soo garan mayso aad baa loo cabaa marka garaace la qalajiya buduu noqda haweenku ay wejiya marsadaan oo isku qurxiyaan kaas weeye huruud un iska dhaha riwaaya cinda axmed waxaa ku timid ilaa an yakuuna hasiilan walmacna yuayiduhu walmacna yuayiduhu walaa walaa talbasu shayئa min athiyaabi masahu الzacfara aw ilwarsu ilaa an yakuuna hasiilan riwaayada axmed in aad maydheen mooyeen mara maruu zacfaraan taabtay oo horaan la guduudiyey ama la caseeyey ama huruud ay taabatay laakiin la maydhay oo la dhaqo laga goyn waaye dhib ma laha macnaha fiqigaana qiyaaska sharcigana waa xoojinayaayo maradii haddii aad loo dhaqo oo nijaasadii midabkii cafwan urkeedii iyo caynteediiba ay tagto laakiin suudheedu ay bixi weyda maxaa la samayn waa masale fuqada isku maandhaafeen wixii kaloo dhan hadduu baxo laakiin midabkii la goyn waayo maxaa la samayn waa masale khilaaf ka jiro sayduuna ha noqoto maradii haddii la dhaqo oo nijaasada ay saddexdii shayba raadkeedii iyo urkeedii iyo midabkeediba go-o maradii waa lagu waa lagu tukan karaa la odhan maayo hadda korba nijaaso gaadhe sidoo kale shayga waras iyo uu taabtay zacfana haddii la maydho laga gooyo la odhan maayo hadda kahor baa la mariyey maydhidaasaa ku filan dhaqitaankaa ku filan xadaana yaya xadaana yaxya bnu yaxya wa camr ibn camr الnaaqid can maxamed bn bukayr الnaaqid wazuhaym bn xarb النساء أبو خيثمة qaala yaxya isagu fii riwaayati wuxuu yihi ahbarna ibnu cuyaynata can izoriya can saa bni cabdilaah can abiihi marka mutaabaco kale u keenaya oo ariiqii naafic can ibni cumar ahaa yu hadda wuxuu raba inuu ku xoojiyo muslim saalim can ibni cumar qaala wuxuu ihi saxaabigaa su'ila nabiy nabiga waxaa la weydiiyey maa yalbasu lmuxrimu qofka xaj xidha ama cumro xidhay muxuu nabi allow xidhanaya qaala subanu wuxuu laa yalbasu lmuxrimu lqamiisa qofka muxrimka qamiis xidhan maayo ama shaadh wax qaarka hore la gashado waalcimaamatu camamadna duuban mahayo koofiyadna gashan mahayo walaalburnusa halmadna gashan mahayo ama eh, eh, eh, koofiyad weyn ama qamiis koofiyad leh xidhan mahayo wala saraawiila saraawiishana ma xidhanayo walaa awban maranaad xidhan maayo ma saw u taabtay warsun hurud ay taabatay walaa zacfar ama zacfaraan la taabsiiyey walkhufayn laba khufna gashan maayo wixii la halmaana ilaa anlaa yajida inuusan helinba mooyeen midkiin ama qofkii muxrimkaa nacayn laba kabood uusan helin falyaqacuma marka ha ka gooyo labadii kabood labadii khuf cafwan falyaqacuma labadii khuf ha jaro ha gooyo xataa yakuuna ilaa ay noqdaan asfala wax ka hooseeya min alkacbayn wixii aanqabyada ka hooseeya marka waxa ku jirana khuf lama yidhaahdo ee kabbaa la yidhaahdaa farqi baa udhexeyn alcarab wuxuu addoanqawga ka hooseeya kabbuu noqonaya hadduu anqawga soo dhaafana markaa khifaaf iyo macaan kaluu yeelanaya mutaabaco kaluu marka u gudbay muslim waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى malikin can cabdillahi bni dinaar alcadawi can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma annahu qaal nahaa rasuul اllah nahaa rasuul lah ti lafdi cad oo laa yalbasu bay ahayd hunaana nahyigii baa loo gudbay waa siiq kala duwanoo hal macno tooganay rasuulka ilah wuxuu ka reebay ummaddii qofka muxrim wuxuu reebay cafwan an yalbasa almuxrimu qofka muxrimka inuu xidho hawan maro masbuuqan lagu rinjiyeeyey ama lagu dhalaaliama la marshay bizacfaran zacfaran la marshay aw warsin ama huruud la mariyey wa qaala wuxuuna yidhi suubanuhu man lam yajidna calay laba kabood ninkaan helin falyalbasu lkhufayn labada khuf ha xidho walyaqtachumaa ka goyo ka jaro asfala min alkacbayni labada anqa wax ka hooseeya axaadiitii marka shawaahidaayd buu u gudbi doonaa oo xadiiu ibn cabaas iyo xadiiu jaabir oo baabka ku yimid buu doonaa intana marka ka bixin xadiidkan alimaam bukhaari fii saxiixi wuxuu kordhiyey riwaaya walaa tantaqibu اlmar'atu walaa talbasu اlkhufaasayn buu ku daray xadiidka ibni cumar riwaayadkiisa hawshaan marka laga hadlay ee muxrimku ma dumarka wax ugooni ah ayuu riwaayada bukhaari taabatay oo ah haweenooda indhashareer looma ogolo qufaazayna ma gashan karto galafiska ay haweenku gacanta gashadaan aad aragteen isku asturaan ama qabowgaba laga xidho oo idinku mararka qarood aad gashataan lama ogolo walaa tantaqibu almar'atu haweenooda iyadu indhashareerato walaa talbasu alqufaazayn gacmogashina ma gashato intaasay ku dartay xadiidkan ibnu cumar asal buu baabku wuxuu asal ugu yahay macnuhu sheegay oo uu ka hadlay waa maxalu ijmaacan bayn ahli cilm wax khilaafa kama taagno si guud intaa uu sheegay nabigu carabka mariyey subanu calayhi salaatu wasalaam qofka muxrimka xaj xidhay ama cumro xidhay inaan loo ogolayn waa masalatu ijmaac murna ma lah ijmaaca waxaa soo guuriyey ibnu mundir waxaa kaloo guuriy ibnu xasm nawowna waa guurinhayaa asagu ibnu daqiilciidna asna waa guuriyaa waa masale muran aan lahayn weye dharkan marka eh, la reebay eh, eh, dharkan walaa talbalsu اlqamiisa wala alcamaa'ima wala sarawilata wala albaraanisa intaasoo dhan waxay khusaysaa raggay khusaysaa dumarku shuqulkuma laha waxaa laga hadlaayo waa rag dumarku dharkay doonaan bay xidhanayaan ayagu waxaan loo ogolayn keliya wejiga inay indhasheer saaraan ama ay gacmogashi galaafiskaas ay xidhaan inta kale waa isku mid baat idinka duwan yihiin idinkaa madaxa idima qarin kartaan shaar ma xidhan kartaan tishat ma xidhan kartaan kastuun ma gashan kartaan tirikoota sarwaalka gaabane fuulinka iyo meelaha lawyaha gaara lama xidhan karo luungaha warkiiba joojiga dheer qamiis warkii jooji shaarna warkii jooji dadka laga hadlahayo waa labka ragga wey dumarku hawshaa shuqulku ma laha waxaa khilaaf ka taagan yahay bacd xagga saxaabadu caaisha ibni cumar isku khilaafeen dumarku qof ma xidhan kara qof oo iyagu soks ma gashan karaa ama qof ma xidhan karaa ibnu cumar mayuu dhihi jiray caaishana way fasixi jirtay ayada ra'yigeedana loo badan yahay masaa'ilkan marka waxaa weeye nabigu shay buu caddeeyey culummada muslimiinta qiyaaska ogol inuu xujo yahay ogolla wixii la macnay mariyeen nabigu wuxuu kuu sheegay amiis amiis wax kastoo makhiidoo tolan oo jidhka lagu sargooyey oo lagu qiyaasay baa la mida qamiis miyuusan noqon wax walboo jidhka lagu jaangooyey kulligii ama xubin gooni a ah lagu jaangooyey sida qaarka koroo kale ama qaarka dambeoo kale ama gacan lagu duubhayo kale ayaa la mid ah meeshuu nabigu cumaamada ka hadlay cumaamad buu sheegay wax walba madaxa la gelinaya mamnuuc idinka ah xataa hadduu nabarku gaadho oo faashad lagugu duubo waa maxduuraat اlxaji baad ku dhacday dhiig baa lagugu leeh wax walba madaxa lagu duubayo ama madaxa la gashanay bidhaanad koofiyad weyn duub la duubto mareed yaroo lagu xidho cala madaxa lagu xidho waa isku mid waxaasoo dhan xataa laastig baan lagu ogolay madaxa inaad ku xidhato saraawiilaadkana qaarkood dambe wixii la geliyo dhan baa la mid ah nooc duun ha noqdo suraalkan dheer midkan gaaban midkan mantata u taqaanaan waa isku mid baraanistu waa jamcu burnus wadaaduu qaarkood waxay leeyiin waa qalansa wa tawiila kaana yalbasuhu aلzuhaadu fi الzamaan اlأwal koofiyad dheer oo dhabaha ku dhacayso ku yar qarnaysay ahaan jirto dadka hore zuhaada iyo cubaadabaa xidhan jiray isku asturi jiray inay ismuujiyaan aan jeclayn idinku hadda waxaad samaysaanba igu sawirwey wixiinu wax walba in laydin ogaadaad jeceshihiin laakiin in allah yuxib alcabd ataqiya anaqiya alkhafiy ilaahay wuxuu jecel yahay alcabd altaqiya alhaniya alkhafiy addoonka ilaahay ka cabsada ee qarsoona isqariya ee khina nafsi qaba kaasuu ilahay jecel yahay idinku laakiin wax walbaood samaysaan waxaad la daba taagantihiin iphone baad la daba taagantihiin dhib ma laha baranista macnahaas qolyaa ku sheegay qolya waxay leeyihin ma aheen waa qamiis iyo koofiyad isku dheggan oo talaada meelahan maqaaribada laydinka keenaad xidhataan aroortii markuu qabogu jiro ee hadda isliiba ku soo bootay dhallinyaradu xidhaan innagu waaga hore waxaa xidhan jireen uun qolyaha makaaniga baabuurta sameeya soo garan maysaan soomaaliya nimankaasaa baal surwaal iyo shaar isku dhegganoo koofiyad leh lagu yaqaanay barkoodaduu baraanista kaasay noogu macnayn jireen ille wax kale maana arag walkhifaafu khufkana waxaa la macno wax walboo lugta la geliyo oo soo dhaafa anqawga anqawga anqawsoo lama yaqaan odayka boogashna niman baa yidhahdaa intaas marka xadiidku macnahaasu caddeeyey xagga kale walaa talbasuu min athiyaabi shay-an masahu zacfana walwarsu laba macnaa ku jira rag ayagoo looma ogolaba rag looma ogolo dumarkana waxaa loogu diidayaa zacfaraanku waaga hore hadduu dhintay oo de nuxurka laga qaaday udgoon buu lahaa oo nooc min aiib buu ahaa warsuguna sidaasoo kale wey dumarka iyagu waxaa loogu diidayaa inuu yahay iib ragguna waxaa loogu diidaya labada macnoba inuu iib yahayna waa loogu diiday markay muxramka yihiin is ahaana looma ogolaba inay marsadaan ayagu waa dumar ulahooda weeye ragguna looma ogolo axaadiid gooni ah ku timid inaan loo ogolayn oy xaaraan tahay oo ragga loo diiday fi saxiixayn xadiis bin cabaas baa ka mida labadaa marka raggu waa eedahayeen ayagu waa laska ilaalinaya maxaa yeelay waxaa maxaa loo diidan waxaan waxaa la rabaa qurux qurux iyo ziine iyo meeshan lagama raba camal aakharaa laga wadaa aakharaa loo jeedaa inaad ilaahay isu khushuucdo ood isbihaambihiso ood isdullayso oo baahi kaa muuqatiyo addoonnimo ayaa maalinka la doonaya wixii sandaag iyo qarafqaraf keenayo dhan lama ogolo hawlo adduunyo iyo diib iyo xarage iyo isquxun lama ogolo dharka cadcad baa lagu xidhayaa kafan si aad u xusuusta aakharo xaggan aad u xusuusato inaad muxrimto dadka ka duwan tahay oo wixii ruuxii xalaashaha u bannaan adiga aan lagu ogolay xaaladaada aad u timid meesha in lagu xusiyaa loogu talagalay marka waa nidaam iyo siyaasad sharciya oo loogu talaga camalka in lagu ilaaliyo laguna weynayo beytka ilahi masjidka si alla loo weynayo subxaanahu lanna tacdiima beyt illahi alxaraam wa min tacdiim illaahi wa tacdiimi shacaa'irih masaladan dambe marka ninkaan helin kaba helin khufayn ha xidho labada anqaw wixii ka hooseynaa ha ka jaro walyaqطacma asfal min alkacbayn xadiidkii jaabir iyo xadiidkii ibn cabaas baa khilaafi doona markaan baynu macnaha ku jira tilmaamayna lubsiga hadda laga hadlay lubsiga huna laa talbasu iyo walyalbas lubsigu huna waa lubs alcurfi la lugawi waxaa loo jeedo xidhashada hadda waa wixii biniaadanku iyo basharku wixii caada ahaan xidhashay u yaqaanaan baa loo jeedaa qamiiska asagoo tolan ama sarwaalka asagoo sidiisa ah degta saaran kartaa dhaxanta waad ka huwan kartaa isasaarka aad isa saartay ama dhaxanta aad ka huwatay iska saartay waxaa waa lubsi luqawi ah laakiin qamiis hebel qamiis buu qabaa lagu odhan maayo qamiis buu xidhan yaha lagu dhihi maayo sarwaalka halka hadaad saarto lagu dhihi maayo sarwaal buu gashan yahay miyaa lagu odhanaya allubsu ee manhi canhu hadda laga hadlaya waa allubsu اlmuctaad alcurfi shay walba maqsuudkiisi marka loo isticmaalo wey sarwaal waxaa looga gol in la xidho oo la gashado qamiisna in lagu dhexdhaco la dhexgalo wixii inta aan ka ahayn waa wax bannaan haddaad adoo tukanaya ixraamka kugu yaraado go'ii qamiiskaadi meesha kuu saaraa eed ku soo safartay oo meesha korka waad saaran karta waad ku tukan kartaa dhaxanta hadday ku qabato waad isku yar qaban kartaa farq baa u dhexeeya lubsiga curfiga iyo lubsiga luqawiga taa marka ogaada وxadثna yaحya بن yaحya axaadiiثii marka ka soo horjeeday intan dambe oo masalada isku khilaafsan yahay baynu eegaynaa in sha allah وxadثna yaحya بن yaحya وabuالرaبيع الزهrاني وqتaybaة بن سacيidi جamيعا عan xamaad xamaad بن زayd qaala yaحya asagu wuxuu yihi fii riwaayati markuu warinaya xadiidka wuxuu yidhi akhbarna xamaad بnu زayd wadaadaha kale dacan bay ku wariyeen can camr بن dinaar can jaabir bn zayd an cabaas radi allahu tacala canhuma qaal samictu rasul lah sal lay slm rasuulka ilahi baan maqlayo wahuwa yakhtubu asagoo khudbayna yaquulu leh asaraawiilu saraawiishu liman duul bay u ahaatay lam yajid aan helaynin alizaara macawis macawis ninkaan helaynin cafwan sarwaal buu xidhanaya ninkii macawis aan helaynin sarwaalkaa u bannaan wاlkhufaan labada khufna waxay u ahaadeen u bannaany inuu ku xajiyo ku xarmado liman lam yajid naclayn ninkaan laba kabood helaynin yacni almuxrima nabigu wuxuu u jeedaa muxrim buu ka hadlaaya manka laga hadlaaye la sheegaaya sarwaalku waxaa xidhan kara ninkii macawis waaya khufna waxaa xidhan kara ninkii kaba waaya le muxrim baa laga hadlaaya xadiidkii ibni cumar hadda aad soo maraysane asalka baabka uu ka dhigay muslim raxmatullaahi tacaala calayhi kuma soo aroorin lafduhe sarwaal waxaa xidhanhaya ninkii macawis waaye kuma imanin riwaayad shaado oo munkara ah ayaa sidaa tidhi walidaalika daaraqudni wuxuu uhi kullu man dakara asaraawiila fii xadiiثi ibni cumar faqad wahima marka sidaa waa sax waa siday saxeenku ay mareen wey laftu saraawiil waxaa xidhanaya ninkii macawis waaya xadiidka ibni cabaas unbaad ku arkaysaa iyo xadiidka lamidka ah. xadiidka ibni cumar haddaad ku aragto khata inuu yahay iska xukun idan sarwaalkan waa la goynhaya waa la dilaacinaya lama dhihin khufaynkiina asfala min alkacbayn baa laga goyn xadiidka hadda ibn cabaas idama dhihin riwaayadkiisa israacin وحدثنا محمد بشار بندار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر الهذلي غندر وحدثنا ابو غسان الرازي واسمه محمد عمرو قال حدثنا بهز ابن اسد qaala jamiican labadaa wadaad waa gundariyo bahs xadaثna شhucbaة can camr dinaar almaki bihada اisnaadi bay ku wareen camr dinaar can jaabir bn zayd bn cabaas soo ma ahayn أنhu samca النبي sل sلم ykطب bcaraفaaت wuxuu maqlay nabiga ku khudbaynaya carafo taagan fadakara wuxuu sheegay shucbahad xadiidka hadda mutaabacada watee hada xadiiثu sheegay وxadaثna abu bakr بن abi shaybata qaal xadana sufyaan بن cuyaynata xa وxadaثna yaحya بن yaحya qaal أkhbarna hushaym بن bashيir الsulmi xa xadana abu kore mxamed بن cala waad garanaysaan xadana wakiic can sufyaan الthawri وxadaثna cali بن khashrm الهلالي أخبرنا عيسى بن يونس السبيعي عن مجيد عبد الملك وحدثني علي بن حجر بن ياسر السعدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي وجد عن أيوب السختياني كل هؤلاء شنطا وذات شنبا مسوى اللح ابن عيينة يهشيم لابو سفيان الثوري ibnu jurayj afar iyo ayuub shan kullu haaulaa'i shantaa wadaadoo ayuub u dambeeyey can camru dinaar almaki bay ka wariyeen xadiidka bihada alisnaad sanadkaad aad maraysa camru dinaar can jaabir bnu zayd can cabaasin can rasuuli walam yadkur axadu minhum shantaa waa nin ka mida ma sheegin yakhطb bicarafaat hayru shucbata waxda muslim daqiida soo jeedeen wuxuu ku leeyahay nebi maxamed oo carafa ku khudbaynayaan maqlay waxaa sheegay keliya shucbaa ka wari camlu diinaar laakiin ardada kale ka qaata xadiidka camlu diinaar oo ka mid yahay ayuub ibnu jurayj sufyaan athawri ibnu cuyaynata hushan ay ka mid ma aysan sheegin marka waxaad moodaa muslim ku leeyahay shucbaa lafdiga ku khaldamay baad moodaa inuu tilmaamayo shucbana alfaada iyo asaamida uu ku khaldami jiray inuu macnaha u tilmaamo ujeedaa laga yaabaa laakiin macno badan kuma sii jiro waxaa loo badan yahay khudbadaas xadiidka ibn cabaas uu warinayo inuu ahaa maalinku nabigu carafo joogay intuu madiine joogay ee uu soo socday aysan ahayn وxadثna أحمد بن cabdاللahi بن يuنس التmيمي قال xadثna زhayر yعnي بن معاaوية الjuعفي in badan baynu soo sheegnay زhayر hadduu sheekhu muslim yahayna waa زhayr بن xarbin hadduu shaykhu shaykh yahayna waa زhayر بن معاaوية xadثna أبو الزبير محمد مسلم بن ddرة المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال شواahidda xadيثka بن cمر بن cabaas ba aynu soo mar haddana jaabir buu ku daray sheekhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man lam yajid naclayn laba kabood ninkaan helin oo muxrima falyalbas ha xidho khufayn laba khuf ha xidho waman lam yajid ninkaan helin izaara macawis ninkii waayena falyalbas saraawiila saraawiil ha xidho aan helin baa layidhi helitaanku laba mid weeye mid xisi iyo mid sharci ah midka xisigaa macaawista adoo heli karaabaad weydayba adoo heli kara lacagtaad ku gadan lahayd oo iibsan kara ayaad laga yaabaad ka samirtay meeshaad joogtay laga waa suuqii laga waa magaaladii laga wax ku siiyana weyday marka waa waa waayitaan xisi ah midka sharcigaana adoo macaawistoo suuqa taalla yaa waxaad weyday lacagaad ku gadato ama lacagtii loo macawishla siin jiray ka badan baaba la yidhi ila qolyaa xujaajta mar baa la gadaayo shayga qiimihiis baa cerka lagu geeyaa shaygoo shalay ahaa boqol shilin yaa maanta wa ha waa loo baahan yaala an boqol lix boqol kun baa laga dhagahay amanulmili buu ka batay amanulmiligii buu ka batay markaa waajibkuguma ah sawirkaad iska aadaysa xadaثna shayban bn faruq alxabadi xadaثna hamaam ibnu yaxya alcawd ibnu dinaar albasri buu u jeedaa xadaثna caطa bn rabaaxin can safwan shawaahidii buu wadaa waxyaabihii aan loo ogolayn xaajiga intaynan ka bixin xadiidkaas masale kale ka hadli doonaayo dheer buu keeni doonaaye shaaficiyada iyo jumhuur ahlicilmi waxay qabaan xadiidka ibnu cumar in lagu dhaqmo ninkii ninkii waaya ninkii waaya kabo khufayn buu xidhanaya wuxuuna ka goynayaa anqawyada meel ka hooseysa inuu ka goyno waa waajib hadduu yeeli waayana dhiig baa ku waajibaya sidaasuu yeelaya xadiidka ibnu cabbaas iyo jaabirna ma aysan sheegin labada qof in la goynayo shaaficiyadu intii la halmal waxay qabaan waa min baabi xabli اlmuطlaqi cala اlmuqayad xadiidkan jaabir iyo ibn cabaas ma aysan sheegin goyn la gooyo khufaynka waa mulaq nabigu waa ka aamusay in la goynayo waxaa lagu cadeeyey xadiidka ibn cumar ee baabka lagu soo bilaabayo waa muqayid waxaana lagu ijmaacay fi lusuul mulaq iyo muqayadka in laysku dabro laysku xambaaro laysku fasiro haday isku sabab yihiin isku xugumna yihiin sida masaladan oo kale labada xadiid hawshay ka hadlahayaan mulaq iyo muqayad waxay ku yimaadeen fii sababin waaxidin fii xukmin waaxidin waana itifaaq iyo ijmaac bayn اlusuuliyiin xata alxanafiya oon hawsha ogolan marka waa ogol yihiin wax muraan kama taagno halkaasay shaaficiya la mareen iyo raggii la halmaalo oo jumhuur loo tiri xanaabilo iyo ciddii la halmaal waa diidan yihiin waxay leeyihiin labadan xadii layskuma xambaari karo xadiidka ibni cumarna waa mansuukh fii masalaة اlqaطci xadiidka jaabir ibn cabaas baana muxkam ah sheekhulislam ibnu taymiya aad buu qadiyadda u sharxay kitaabkii sharxulcumda kitaab ulxaj ka fiiriya waa masalada ugu dheer ee baxdi fiqi uu ka sameeyay intaan arkay kitaabka shanta mujalladka ah waxaad moodaa imudaqayl ciidoo masalada ku tigtigsaday usuuliyan ood aad uga hadlay sharcumdihiisa uga hadlay inuu radinayo awood buuna sheegtay usuuli ah oo baxdi oo cilmi idinku fiiriya meesha iyadaa ree laskuma ambaari karo toddoba wej baan laiskugu ambaari karin buu waxaydan fahmin buui xaml muca almuqayad aad buu hawsha oga hadla hadda kusii mashquuli maayo waxaan idinku gaabinayaa labadaa raye baa jirta labadaa raye baa jirto waa laysku ambaariyo laysku ambaari maayo hawsha u culusay cuskadeen xaambaan waxaa weeye xadiidka ibnu cumar wuxuu ahaa riwaayadkuna caddeeyeen intuu nabigu madiine joogay khudbadii u dambaysa u khudbeeyey jumcadii u dambaysa uu ku tukaday madiino yuu muslimiinta u khudbeeyey oo xadka axkaamtiisa kala hadlay markaasuu u sheegay waxa u bannaan muxrimka waxaan u bannaanay markii la weydiiyey laakiin xadiidka ibni cabbaas iyo ka waxay ahaayeen acmaalulxaj marka la bilaabay ee iyo carafo la joogay xilligaana dad aad u fara oo boqol kun boqol kun oo saxaabi lagu qiyaasa muslim baa yimid meel dambuu nabigu qaci ku sheegay iyo goyn ku sheegay ma jirta yidhaahdeen xilliga loogu baahi badnaa in khofgoyn iyo kabti dher in la gaabiyo loo sheego muslimiintana xilligaa xajka la joogay remiyi yimaadeen oo yimaadeen kumaankum ruuxu nabiga aan arg baa maalinkaa yimid xaggana rumaysnaa oo u suu nabiga inay arkaan remiyo dhan baa yimid waa la soo xajiyey ansaari muhaajiriin baan waxba ka hadhin kun oo muslimbaa maalinka xajiyada abu zurcat araasi yidhi waana tirada ugu badneed maxaad u timaadda intuu noolaa tiradaa wixii loo sheegi waayey ee loo sheegay saxaabo yaroo ku tukatay masjid nabowi fi lmadiina maxay tahay xanaabilo leeyihiin xukumka xukum hore u ahaa waa laga noqday waxaana sax ah ninkii macawas waaya sawaalba isku taago horunu soconaya dhiigna lagama rabo walaa fidi lagama rabo ninkii waaya kabana khufayn buu isku jufayaa iyo sokaskiisa horu soconaya wax la goynhayana ma jiro halkaasay la mareen aniga ra'yigii ibnutaymiya u maray baa ila quruxsan maqaabka u niqaashay laakiin madhabka iyagu waa sidaa waa xamlumudac almuqaydiya ma aha la isku hayaa saa un u fahma masalada kalen ka taga waa inaan barajo waxay ahayd ninka muftiga ah haddii su-aal la weydiiyo sida ugu kooban ee ugu quruxsan buu u jawaabaya qasab ma aha in su-aasha qaabkeeda jawaabta u dhigo nabi maxaa la weydiiy alayh salaat wasalaam nabi allo waxaa la yidhi qofka muxrimka muxuu xidhanayaa maxaan xidhannaa nabi wuxuu idhi ha xidhannina waxay waxaas waa fasaaxo iyo balaaqo iyo kalaam mujiis ah oo min awjaz اlkalaam wa afsaxi wa ablaqi wey maxaa yeelay waxa la xidhanayo ee bani aadamku xidhaan asalkiisu waa alibaax lamana soo koobi karo lama tirin karo waaa idha oo waaa idha oo lama koobi waa hayru maxsuur lannu waa mabniyun cala alibaaxa alasliya waxa kaa reeban baa kooban oo laguu qaban karaa oo lagu dhi ubinka ubinka kale w kale ku fasaxan idan nabigu waa ka wareegtay waxaad xidhataan waxaa idha madhi wuxuu idhi ha xidhaninoo iska ilaali waay waaas lanno kana maxsuura maqsuudku waxaa weeye sida ugu kooban ee saa'ilku ku fahmi karo jawaabtii su-aashiisi jawaabta inaad ugu sheegto shardina ma aha in su-aashii jawaabtu isdaboolaan ismutaabaqeeya shardigu waa in maqsuudka aad la timaado keliya ruuxaa doonaya sida ugu sahlanna wax loogu sheego qadiyadda marka ku saabsan nabigu inuu yidhi ninkii waaye khufayd ninkii kaba waayo khufaan ha xidho ama ninkii eh, macaws wa ha xidho fidyana aan la saarin sida raajixa ah min xayu dayli waa majmuur ahlicilmi weeye iyo qofka muslimka ku dhaca wax waajiba ka tago xajka waajibkiisa ka taga ama waxyaabii laga xarima ku dhaca dhiig baa laga rabaa maxaa u dhexeeya kan maxaa loo saari way ninkan waa ku dhacay muxrimkan <laughs> muxuu sameeye wax ka reeboonaa buu la yimid oo maxaa ka reeboonaa sirwaal buu isku jufay khufaynna waa xidhay dhaadheer fari baa u dhaxeeya qaacidaay kala qaadaan fuqada waxay leeyihiin ma ubixa lilxaaja alcaama ma ubixa lilxaaja alcaama danguud wixii loo banneeyey haalibana dhaca ummadda badankeeda iyo in badanna qabsada wax fidiya kafaara lakama saar tarku waajibaat alxaj wa irtikaab maxduuraati alixraam hadday loo baneeyey lilxaaja alcaama sida tan oo kale kafaare fidya ma laha bani aadam waxaa badan inay waayaan kabo oy markaa sokos ama khufeen ku xajiyaan waxaa badan in sarwaal e, macwis la waayo sarwaal la helo waa baahi taagan si guud baa ummadda loogu fasaxay shayga si guud loo fasaxay fidya kafaar la saari maayo laakiin duruufta khaaska adiga kugu timaada timaad goyso iyo ciddi aad jarta iyo kilka timeedoo rifta iyo kuwa hoosoo taabata iyo yacni khalad yaroo aad si gooni u gashay waxaa lagaa rabaa fidye kafaara lagaa rabaa waajibaat اlxaji haddaad oga tagto liamrin khaas ama aad shay sharciga kaa xarameen fi aad u samayso liamrin khaas fidyadiisii dhiiggiisi baa lagaa dooni baahigu darteed wuxuu nabigu ugu fasaxayna lagama rabo kafaarihi fidnima lagama rabo farqigaasaa jira saa darteed baa haweeneyda xaa'idada la yidhi iska bax hayra an tatuufi bilbeyt iyadoon dawaafin bay baxaysaa wadac waa laga cafiyey dadkii geela raacahayay ee xoolihii lagu soo safray dhaqaalaynayey waxaa laga cafiyey mabiitu lmina habeenka mina la baryo habeenaha la baryo inaysan baryin o ayagu intay maalinka yimaadaan oy tuurtaan geela raacaan xoolahana soo foofiyaan soo dheelmaan waraabiyaan leanna maslaxa caamay u taagan yihin xaaja caama haysata oo xoolihii la waday dhaqaalayn bay u baahan yihiin ruuxii haddii la halkan waa inaad barya caawa mina joogto ood ilaa duhurkii aad joogto ood galbihii ama duhuradi hawsha tuurato geeli waa baylaha buu noqonaya libaaxa laynaya oon buu u dhammaanaya daaqsilaana waa noqon gaaja dilaysa rucaad iyo suqaadii wax laga cafiyey almabitu bimina baa laga cafiyey fidina lama saarin xaaidadii waxaa la yidhi iskaga dawaafla wadaac waxaana lama saarin yacni maa ubiixa aw maa turika limaslaxatin caama aw lixaajatin caama laa fidyata fii walaa kafaara wixii liamrin khaasin loogu dhacayna fidya kafaara laga raba labada xadiis jamcigoodana qaabkan adugu meesha idintii ka dabagala raggiina dalabada iyo cilmi badan baa ku jira labada kitaabaada muraajacey كتاب هذا مراجعي وحدنا شيخ بن فروخ الحبطي قال حدنا همام بن يحيى العودي حدنا عطاء بن ابي رباح شواهد بوضع حديث ابن عمر ببابك كب اللابي لبا مخراتب وكحوج حديث ابن عباس كي جابر هذا أنا حديث يعلم بن اميه التميمي اي اوجد بي واسونا مساله كلا كهل دونه حدثنا عطاء بن رباح المكي عن سفيان بن يعلم بن اميه التميمي عن ابي ابيه يعلم بن اميه التميمي قال وحول السحابي قال جاء رجل nin jaaa rajul nin baa yimid ninka inuu remiy ahaa bay riwaayad jaa carabiyu nin remiya yimid ninka remiigaa ah wuxuu sheegay <clears throat> abubakr atartuush wuxuu sheegay fii tafsiiri ku sheegay in la odhan jiray cataa ibnu eh, umaya la odhan jiray ama cataa ibnu munya la odhan jiray cataa ibnu munya hadduu noqdo waa yacla ibnu umaya walaalkii markaa walaalkii wey laakiin hawshaa ma sugno hawshaa ma sugno jaaa rajul nin remiyaa yimid ila nabi subano sal l slam wa huwa biljicraana nabigoo jooga meesha jicraan la yidhaahdo jicraana meesha la yidhaahdo labaatan iyo sagaal kilomitr bay u jirtaa maka calayhi jubbatun wuxuu qabay ninkaa jubbad ama koodh waxaa tidhahdaanba calayhi cala alacraabiy cala arajul waxaa ahaa jubbatun jubbad buu qabay ama koodh ama jaakat buu qabay wacalayha waxaa ku yaalla jubbadana khaluuqun cadar koolle khaluuqu waa cadar wax udgohayo aggana sida koolada lisu mariyo oo waagoo la isticmaal wadaadahuna de cadar koollayna dhihi jiray wuu kugu dhagaayaan xanjadoo kale wey wuuna carfaayaa marka waad ismarin maradaad ku dhejin intuu meesha ku dhegan yahay weligu kuusoo carfaaya marka waa shay udgoonoo laisku dhejiyo oo maryaha la mariyo oo jidhka la mariyo oo derbiyada la mariyo oo guryaha lagu qurxiyo calayhi jubbatun wa calayha cala ljubba waxaa ku yaalay khaluuqna cadar baa ku yaala ama shay udgoon baa ku yaala aw qaala wuxuu yidhi saxaabigu wa calayha aharu sufratin jaalle raadkiibaa ku yaala cadar guduudan ama jaallah ama booroboora raadkiibaa ka muuqda waa laga dhaqay ama uu ka duugaba laakiin weli waxbaa ka sii waswasloo ka muuqda aharu sufra raad huruudeed baa ka muuqda wey faqaala wuxuu ihi saxaabigii remiga nabigu u yimid kayfa ta'murunii nabi allow maxaad faraysaa an asnaca inaan samay fii cumratii cumradii inaan samay maxaad ifaraysaa cumradayda maxaan ka tagaa maxaan la imaadaa maxaa iga reeban maxaa ii fasaxan buu nabiga weydiinaya calayhi salaatu wasalaam wabilmunaasaba cinda alcarab fi xajka way yaqaaneen waxaan loo ogolayn laakiin cumrada way ka khaldanayd xajku wax badan baa ka khaldanaa de wuquuf carabiya uliis laakiin maxduuraadka xajka way yaqaaneen waxayba samayn jireenba cadad iska daaye dharka ay dembiga ku galeen bay iska dhigi jireen iyagoo qaqaawan bay dawaafi jireen inagu dharkan aan qabno cadarka ma iska badaa cadar umayn dhowaan jirin waxay siibi jireen dharkii ay xalay dhaantada ku tunteen ama idarada ku sameeyeen iyagoo qaawan bay dawaafi jireen hadday waayaan nin ree maka ah oo siiya mara nadiifon ilaahay lagu caasiino ay ku xajiyaan ninkii aan tol iyo qaraabo ku lahayn ku lahayn isagoo qaawan buu salaqsanhaya ninkii qaraabi iyo ahal ku leeraa wixiis mu xag u tuuro oo makacbada bannaankeeda kahor lagu tuuro masaajidka bannaankiisa uu ku tuuro dhar la siiyey buu ku xajiyi jiray dharkaa uu tuuray dibna muu qaadan mahayo marka uu siibay markuu xajin iska dhigay ninka carabi ma qaadan jirin raafkaa lagu qaadi waa la mari halkaasuu ku dhammaanaya laakiin cumrada maysan aqoonin maxaa laga tegi maxaa la siibi iyagoo dharkooda qabay xiji jiri iska cumraysan jireen cumrada xoogo way bahdayi jireen marka saxaabigu rabaa inuu ogaado maxaa kala duwan xaj iyo cumr maxaas isku mid a ah. qaala wuxuu idhi saxaabiga yaclaaha waunzila cala اnnabiy nabigu waxaa lagu soo dejiyey alwaxyu waxyi baa ku degay markuu su-aasha la weydiiyeyba nabigu waxyi baa qabtay riwaayad kalaan ku gaadhi doonnaa markuu su-aasha nabigu saxaabigu weydiiyey ninkii buu fiiriyey nabigu wuu fiiriyey masaladii buu ka fikiray kadibna waxyi baa qabtay uu ka aamusa su-aasha dhegaysto nabigu baa ninkii fiiriyey uu ka aamusay buu iskaga yidhi wuxuu sugayay in min allahi looga jawaabo fasura cafwan fasutira waxaa lagu astura nabiga bisaba maraa lagu asturay maraa lagu dalay markuu waxyigu qabtay saydina cumar oo nabigu u dhowaa yaa maro ku daboolay wa kaana yacla bnu umay yaquul wuxuu odhan jiray yacli hadda ka horba wadidtu waxaan jeclaan lahaa annii araa inaan arko annabiya waqad nazla calay alwaxy inaan arko nebi maxamed waxy lagu soo dejiyey ayaan jeclaan lahaa liziyaat alyaqiin wey adoo aaminsan rumaysan waxaad leedahay waxaad jecesha wax inaad indhaha saarto لأن ليس الخبر كالمعاينة والشاهد يرى ما لا يرى الغائب قال وحوري فقال أيسرك قال وحوري يعلى فقال وحوري عمر عمر وي عمر وي هذا ما عدو من هران لما سو شيغين قائل لو حوين لما سو شيغين لكن روايه تنبع عدينته انه عمر يهي فقال عمر وحوري يسرك ما جعشه ma ma farax gelinaya an tandura inaad eegto ila nebi suubana sal slam wqad unzila calayhi اlwaxy isagoo waxyi lagu soo dejiyey qaala farafac cumaru طarafa اthawb cumar baa wuxuu kor u qaaday maradii nabiga lagu daday fiideeda ba kor u qaaday saasuu darafta u qabtay <clears throat> fanadartu ilayh nabigaan fiiriyey buui yaclaa odhanaya lahu qatiidu asagoo nabigu uurinaya isagoo khuurinayaan iyagay qaala wuxuuhi waaxsabu waxaan u malay qaal inuu yidhi ka khaiid اlbakri qaala wuxuu yidhi ka khaiid اlbakri sida qaalinka khuuradiisoo kale qaalinka yara geela ah markuu seexdoo kale <clears throat> khuuradiisoo kale qaala wuxuu yidhi falamaa suriya canhu markii laga faydo waxyiga laga gooyey qaala nabigu wuxuu yidhi ayna saa'il can اlcumra awe kii weydiinaya cumrada xukumkeeda iyo waxa bannaan iyo waxaan bannaanayn <clears throat> markii loogu yeedhay nabig wuxu iqsil canka athara sufra iska maydh oo iska dhaq sheegan gudan raadkiisa atara sufra sufrada jaallaha midabkiisa iska dhaq yacni cadarkii aad soo maraysa marada iska maydh awba qaala nabi wuxuu ihi aara alkhaluuqi cadarkoolihii raadkiisa iska baabi'i wakhla canka jubbataka jubbadana fayd iska siib jubbada ama koorhkaad xidhatayna waa makhiid oo qamiis bay la mid tahay iska siib wasnac samee fii cumratika cumradaada maa anta saanicun fii xajika wixii xajkaada aad samayn lahayd maxaa yeelay nabigu xajku ku xawilay oo ku maxaa yeelay xoog xajka way yaqaaneen xajka waxaa reeban iyo waxaan ka reebanayn way kala garanayeen wasnac fii cumratika culamadu waxay waxay u daliishadaan tarkigu inuu ficil yahay wasnac fii xajatika yacni ka tag weeye ha samaynin oo ka fogow fii cumratika cumradaada maa anta saanicun maa anta taarikun fii xajig leanno maxaa yeelay ninkaani wuxuu la yimid maxduuraat اlixraam buu la yimid oo ku dhacay waajibaadna waa u yaaleen erayga marka aad samee cumradaada wixii aad xajka ku samayn lahayd labadii macnaba waa ku jiraa la imow wixii xaj lala iman jiray cumrada kula imow sidoo kale waxaad ka tagtaa cumrada wixii laga tegi jiray xajka idan atarku waa ficlun fii saxiix اlmadhabi qolyaha qaba ayaa xadiidka u daliishada fi lusuul qadiyadda ayad marahayaan waxaana masalatu ijmaaca xajkaada wixii aad samayn lahayd cumrada ku samee looma jeedo wuquufa carafe iyo almabiitu bimana iyo musdalife iyo howle xajka goorida la ahaa lagama hadlay waxaa laga hadlayaa sacyigii dawaafkii xalqigiiyo taqsiirkii acmaashii cumradu ay ku koobnayd garanaysaa baa loo jeeda وxadثna بن أbي cمر الcadني قال xadna سفyان بن cuyayنة can بن dيnاr waxaad halkaa dahaysaan xadiidka waxaa laisku khilaafi doonaa calaa caa marka ruwaadda xadiidka cadaa hadda ka qaadanaya waxaad soo marteen hamaam ibnu yaxya can cataa baad hadda soo marteen haddana riwaayo kale oo ah camnu dinan can cataa camnu dinan can caطaain can safa ibnu yacla can abiihi u fiirsada marka cataa huna camnu dinan baa ka qaadanaya can safwaan ibnu yacla can abi yacla waa mutasil wax inqiطaaca kuma jiro riwaayada hore hamaam ibnu yaxya can caطaana waa sidoo kale can safwaan can yacla oo aabbihi ah qaala wuxuu uhi saxaabiga yacla safwaan waa taabici yaclana waa saxaabi saa u kala ogaada ata nabiy nabigu waxaa u yimid rajul baa u yimid wahuwa biljicraana asagu meesha jicraan la yidhahdo xagga xunayn iyo xagga طaa'if marka loo baxa ah wa ana cinda الnabiy anoo nabiga agtiisa jooga yacla haddaan ahay nabigan ag joogay wa calayhi cala الrajul ninka yimidna waxaa dushiisa ahaa muqaacaatun muqaacaatun ay mukhaطaطaatun koodh birdhima leh marka marada la isku toltolo oo mid guduudan gabal guduudan gabal cad iyo gabal madow la isku tolo ayaa muqaacaad la yidhaahdaa maradan isku midabka ahayn muhaadka muqaaca laga wada yacni wuxuu u jeedaa jubbatan isagoo qaba jubbad ama kood wahuwa ninkuna mutamadikun uu isku dharoobo ismarmariyey bilkhaluqa cadar buu iska buuxshay cadarkoolle faqaala wuxuuna yidhi nabi allow innii axramtu bilcumrati wacalaya haada u fiirsamo nabi allow anoo qaba oo cadarkan sidan isku qaba oo koodhkana qaba ayaaban idhayba ayaaban xidhay ma intaan soo anoo qabaan xidhay mh anoo cafwa intaan intaan xajka cumrada xidhay baan xidhay ma oo cumrada ixraamkaa horreeye ma kadib baan xidhay waa maxay waabaan saas haddaad igu aragtaan kusoo xidhayba wacalayya hadaanoo jubaddan qabaan xidhay buu idhi wa ana mutamadikun bilkhaluq cadarkoolana aan iska buuxin mutalaik mutamadikh waxay ka dhigan tahay markaad kunta saanican fii xajika xajkaada maxaa samayn lahayd wuu og yahay nabigu u carabay inay nin hore waa nin remiya oo carbeed in xajku waxaan uusan samayn lahin wuu og yahay xajkaada maxaad ka samayn lahayd qaala wuxuu uhi saxaabigii anzacu canii hada hiyaaba maryahan waa iska siibil haddaan xaaji ahay oon xaj soo xidho wa aqsilu canii hada alkhaluuqa cadarkoolana waa iska maydh lahaa buuhi faqaala lahu nabina wuxuu ku yidhi maa kunta saanican fii xajika xajkaada waxa aad samayn lahayd fasnachu fii cumratika cumradana ku samee adoo isku dhammaatayba riwaayada min araadi muslim min afraadi muslim wey riwaayo labaadoo marka macnihii hore xoojinaysa xadaana zuhur ibnu carbin qaala xadaana ismaaciil ibnu ibraahim xaa waxadaana cabd bn xumayd bn alkasi akhbarna muxamed ibnu bakr alasdi qaala labada wadaad oo ismaaciil iyo <clears throat> ninka la yihahdo maxamed bakr ah أخبر بن جurayج xا وxadaثna علي بن khشرم الهiلاaلي واللفظ lahu lafdigan sheegi doonana waxaa iska leh علي بن khشرم أخبرna عيسى يعني بن يونس عن بن جurayج قاala wuxuu hi marka iبن جurayج أخبرني cطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره wuxuu u sheegay asaguna waa riwaaية muتصiلة ah ana yacla kaana yaquulu yacla wuxuu odhan jiray licumar ku odhan jiray ibnukhadaab radi allahu tacaala canhu laytanii haddaad aragtee marka riwaayadii nin baa yidhi oo la hadlay inuu cumar yahay laytanii araa nebiy allah alla shallaytee maan arko nebiga ilaahayo xiina yunzalu calayhi xilliga qur lagu dejinayo nabiga xilliga loo waxyoonayo nabiga inaan arkaan jeclaan lahaa falama kaana nabiyu biljicraana nabigu markuu jicraana soo gaadhay wa cala nabiyi thawb nabiguna mara dushiisa ad udila bihi lagu haeeye al ad udila bihi ay bithawb calayhi cala rasuul macahu naasu dad baa la socday maraa lgutantii waxyiga markuu nabiga ku soo dego lagu astura meehee maro weyn baa dalad looga dhigay qoraxsay nabiga oga ilaalisay milicda macahu naasun dad baa la socday min asxaabi asxaabtiisa ka mida ah. fiihim waxaa dadkaa ku jiray cumaru id jaa'ahu rajul nin baa nabiga u yimid isagoo nabiga ku suganoo meel loo dalaalimeeyey rajul nin baa calayhi jubbatu suufin jaakatiin ama koor suufa qaba dhogor la xoola laga sameeyey suufku waa dhogorta idaha iyo iyo geela weeye suufka dhogorti ariga idaha loo geela wabar baa la yidhahdaa shacarkuna waa riyacadkii lo'da mutadamikun eh, eh, ismarmariye biiibin cadar ismariyey bkhluuqin baan horaan soo maray ama aharu sufra faqal wuxuu ya rasul rasuulka kayfa taraa fii rajulin nabi allow maxaad aragtaa ood ka fadwoonaysaa ama aad ka leedahay fii rajulin axrama xidhay bicumratin cumro xidhay fii jubbatin jubbad iyo koodh gudihii ku xidhay bacdamaa tadamakha biiibin intuu ismarmariyey kadib cadar iyo iska buuxiyey cadar koolli fanadara ilayhi nabiyu saaca nabiga inaba raisha ku taagay oo nig fiiriya saxaabiga wejiga siiyey uma sakata waa aamusa suubanuhu fajaءa alwaxyu waxyigii baa yimid faashaara cumaru cumar baa wuxuu midaaray biyadii gacantiisii ilaa yaclmyuu u midaaro kaali buui tacaal kaali buui fajaءa yaclaa baa yimid faadkhala ra'sahu madaxiisiibuu geliyey faidan madaxiis muxuu geliyay mara nabiga lagu daday ee lagu asturaraan baynu soo maray faida nabiyu nabigu ardayo muxmaral wejhi wejigiisu uu gududan yahay nabigu markuu waxyu kusoo dogada culays baa qaban jiray inaa sanulqi calayka qowlan haqiila culays buu nabigu la kulmaaya marka wejigaa gududanaya wuu khuurinaya khadkeennuu ka baxaya yaqidu asagoo khuurinaya saacatan in nabar ah uma suriya canu nabigaa laga faido waxyigii baa laga gooyey faqaala nabigu wuxuu hi ayna aladii sa'alna can alcumra awey ninkii mar dhoweed cumrada i weydiinay aanifan mar dhoweyd faltumisa arajul ninkii baa la raaraadiyey fajii'a bihi waa la keenay ninkii baa la keenay faqaala nabi nabigu wuxuu yidhi ama iibu aladii bika cadarka kugu yaallay udgoonka aad soo marisay faqsilhu maydh ثلاث maraatin saddex jeer iska maydh wa ama aljubba koodhkaso iyo jaakatinka soo maaha fanzichaa siib uma asnac samee fii cumratka cumradaada maa tasnacu fii xajika xajkaada waxaad samayn leed yeel وxadثna cقبة بن mkrم الcamiي ومحamed بن rاaفiع والlفظ لبن rاaفiعin qaala labadaa wadaad xadثna whb بن jrير بن xاaزم qaala xadaثnii abi aabin waa jr بن xاaزم الأsدي qaala wxuu uhi samictu qays ibn sacd الxanaفي yuxadiثu can caطاء qays can caطاء baan hadda maraynaa waxaa ka horeeyo hadda aynu soo maray ibnu jurayj can caطاء waxaa ka sii horeeya camr bnu dinaar can caطاء waxaa ka sii horeeya hamaam bnu yaxya can caطاء intoo waxay leeyihiin can caطاء can safwaan bnu yacla can abiihi can rasuuli الlah waa mutaصil saa u ogaada can safwan bn yacl bn umayata can abiihi ana rajula baata nabi nin baa nabiga u yimi sal slam wahwa biljicraan isagoo jooda meesha la yidhahdo jooga qad ahalla soo xidhay ahalla waa markaad codka kor u qaado iyo ahalla la yidhahdaa ahalla bilcumrati cumro soo xidhay axram mada loo jeeda wahuwa musafirun isagoo jaaliyey lixyatow garhkiisii iyo wara'sahu madaxiisiis huruud soo marya ama zacfaraan soo marshay iyo wax cudgahaya wa calayhi dushan jubbatun jubbadna qaba fa qaala yaa rasuul allah isagoo sidaa ah oo cadar isku soo dhammooqay xaggana koodh qaba ayuu cumro soo xidhay waana ku taagan yahay riwaaya xadiidku uu leeyahay oon ka soo tagnay inaan tilmaamay ayade markuu nabiga weydiin wuxuu nabi allow inii axramtu alcumraa fii tara waxaan ku soo xidhay cumrada wax aragto sida aan ahaan ku soo xidhay wاnnaasu yaskharuuna minii fakayfa asnac saxaabadina igu qusqusi lahayaan maxaan sameeyaa markay arkeen ninkanoo labayka lama ku hayo cumro ku haya xaggana cadar iska soo buuxiyey gudguduudan dhankan ka cad dhankan huruud iska buuxshay koodhna qaba yay ku qosleenoo la yaabeen marka wuxuu nab ligu maadaysanhayaa maadbaba layga dhigtay maxaan sameeyaa riwaayadda noocaasa jirto cinda axmedin fii musnadihi bisanadin saxiix inii xaramtu bicumratin baan soo xidhay nabi allow wa ana kamaa tara adoo anoo sidaad aragta ah faqaal nabi wuxuu uhi inzic siib jub canka ljubba jubbadda iska siib waqsil canka sufra cadarkana iska maydhiyo waxaan huruuday jaallaha iska maydh wamaa kunta saanican fii xajika fasnacu fii cumratika xajkaada waxaad iska dhowri lahaydna iska dhowr cumrada markaad joogto وxadثnي إسحاaq بن منصور الكwسج أخبرنا أبو علي عubayd اللahi بن cabdالمجيد الxنفي xadثna رباح بن أbي معروف وhذا min دقة مسلم ninkan رباxa far baa ku yargodan saa darteed آkhir المتaaبعaad buu ka dhigay wuxuu ku hormariyey جiباء الxفظi wuxuu ku soo bilhmاm بن yaحيى can caطاء wuxuu ku xujiyey cمر بن dinar can caطاء wuxuu ku xujiyey iبن jurayج an caaa qays bnu sacd can caaa ragga waa xufaad aima wey kadib rabaax buu keenay oo xoojinaya iyaga rabaax ibn abi macruuf almaki ninka la yihahda abu xaatim araasi iyo abu zarcat araasi waxay dhn waa saalix waa saalix bay yidhahdeen ibn cadiy wuxuu yidhi xadiid munkaroo wariye maana arag daarabudna wuxuu laysa bilqawiy cafwan laysa bihi bas laysa bihi bas ibnu maciin fii riwaaya iyo النasaaئي ayaa xoog wax ka sheega ama الذahabi fi الtaarikh wuxu uhi waa ثiqaة ibnu xajarna wuxu uhi waa saduuq lahu awhaam waa nin marka aduu saduuqa xasan xadiiثa xoogow wax laga yar sheegay saa darta muslim gadaal buu geeyey qaala samictu caطaa baan maqlay qaala yidhi akhbaranii safwaan ibnu yaclى can abiihi qaala kuna maca rasuuli الlah rasuulkay baan la soconnay faataahu rajulun baa u yimid calayhi jubbatun jubbo qaba bihaa jubbada waxaa ku yaalla arun raad iyo baqiyooo min khaaluqin cadarkoolla ah faqaala yaa rasuul allah innii axramtu bicumrat cumran soo xidhay fakayfa afcalu seen sameeya maxaan sameeyaa sidanna waan ahay fasakata canhu nabiga ka aamusay falam yarjic ilayhi ooma laaban ooma jawaabin weye falam yarudda lahu jawaaban weeye marka falam yarji ilayhi ay lam yuxir ilayhi jawaaban jawaab ooma celin nabigu waa ka aamusay wa kaana cumaru cumar wuxuu ahaa yasturu nabiga kii asturo oo mara ku dada idaa unzila calayhi lwaxy markii waxii lagu soo dejiyo ruuxii kolba la jooga abubakar la jooga cumar la joogaba yudilu asagoo haraynayo markaa dakoyli culays baa qabanaya nabiga sal slam faqultu licumar waxaan ku idhi haddaan yaclo ahay inii uxibu waxaan jeclay idaa unzila calayhi lwaxy nabiga haddii waxii lagu soo dejiyo an udkhila ra'sii madaxayga inaan geliyo maca nabiga la jirankiisa fi thaw marada aan kurka gashado oon marka arko nabigu qaabku iyo xaalkiisu aan arko falama unzila calayh marka nabiga lagu soo dejiyey waxyigii khamarahu cumar cumar baa ku daboolay oo ku asturay bithawi maro faji'tuhu waan imid haddaan yaclaahay faadhaltu ra'sii madaxaygii baan geliyey macahu maca arasuuli fi thawb baan la geliyey marka waxaa laga soo qaadahayaa oo lagu xambaarayaa in hawshaa nabigu raalli ka yahay hawshaa cumar ay sameeyeen ee yacna uu sameeyey uu nabigu marada la galay ah si u arko bal wejigiisi iyo qaabkuu nabigu yahay inuu nabigu wax dhiba u arkaynin waana sidaas iska ah oo nabigu ninkii uun ziyaadatu iska raba waxba uma diidi jirin waa kii saxaabigii soo dul istaagay fiiriyey uu arko inuu fiirinayo nabigu garbihiisii ka qaaday maradii saarayd suu u arko khaatamkii nubuwada ee nabiga garabka kaga yaal fanadartu ilayhi waan eegay buui falamaa suriya canhu nabigu markii laga faydayo hawshii ay waxyii ka kacay laga gooyey qaala wuxuu ihi ayna saa'ilu aanifan can ilcumar aawey ninkii mar dhoweytu cumrada i weydiinayay faqaama ilayhi rajul ninkii baa istaagay saa'ilka reemiyiga ahaa faqaala wuxuu ihi nabigu wuxuu yidhi inزc canka jubataka jubadana iska siib waqsil ahar اlkhaluuq اladii bika cadarka kugu yaela raadkiisu kaaman iska maydho iska tirtir wafcal samee fii cumratka cumradaada maa kunta faacilan fii xajika waxaad xajkaada samayn lahayd riwaayadkan dambe marka qays ibnu sacad iyo rabaax ibn abi macruuf iyo riwaayada camnu dinaar can caطa saddexda riwa min afraadi waa zawaaid muslim cala اlbukhaari waxay isla wadaagaan bukhaari iyo muslim isla wadaagaan riwaayat hamaam can caطaa iyo riwaayat ibnu jurayj can caطaa bay isla wadaagaan shantaa riwaayo ee uu keenay waxaa lamid riwaayadii leyt bnu sacd fi sunan abi daawuud iyaduna xoojisay marka xadiidkan caطaa baa min xayu sanad laisku khilaafay daara qudni cilalkiisi cafwan atatabuc ilzaamaat raqamka boqol iyo siddeetan nusada anu aan haye ee sheekh muqbil uu taxqiijiyey daraasada uu ku leeyahay <clears throat> boqol iyo siddeetan wadaadaha qaarkood nushadeeduna waxa waa boqol iyo lixdan boqol lixdan iyo saddex wuxuu sheegay daaraqudni niman xadiidka caaa ka qaatay waana runtii way jiraan caaa ka qaatay